رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli riyaad saalixiin ayaan ku jirnaa khaasatan baabkii dadka ilaahay muttaqiintaa wuxuu jannada ugu diyaariyey waxay noo soo socotay gabdhihii xuurlacaynta ay sifaadkooda iyo weelasha ay dadka ahlu jannaa wax ku cunayaan isma khilaafayaan buu ilaah yidhi tabaaqudna baynkooda ma ahaanin quluubtooda waa hal qof qalbigiisa oo kale ilaahay bay nasahayaan subax iyo galabba wa can ilmuqiiri bni shucbata radia allahu canhu can rasuuli illaahi qaala sa'ala muusa muusaa weydiiyey sala allahu calayhi wasalam waa nebi muuse rabbahu ayuu weydiiyey rabbigiis maa adnaa ahli ljannati ahlu janna kuwa ugu dhow maxay yihiin ama ugu hooseeyaa manzilatan xagga manzilada xagga manzilada ahlu jannaha kan ugu waxaysan waa maxay ayaa markaa la weydiiyey nebiga nebi muuse rabbigii weydiiyey mansilka ugu hooseeya ama qofka ugu hooseeya janno muxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi huwa rajul waa nin yajii'u lala imaanaya bacdamaa udkhila ama imaanaya markii la geliyo ahluljannati jannada ehelkeeda aljannata jannada markii ahlu jannaha jannadii ay wada galeen kadib ayaa la keenay fa yuqaalu lahu waxaa loo leeyahay udkhul gal aljannata jannada bax jannada gal ayaa markaa la leeyahay ninka yaquul wuxuu leeyahay ay rabbi rabbiyow kayfa sidee u galaa waqad nasala annaasu dadkii way degeen manaasilahum manaasishoodiiy wa akhaduu way qaateen akhadaatihim waxay qaadan lahaayeen maxaaba ii haray ani dadka hadday jannadii galeen qof kasta wuxuu qaadan lahaa qaadaye meeshuu degi lahaa degyaye xaggee ka galaa jannada fayuqaalu lahu waxaa loo odhanayaa atardaa raalli ma noqonaysaa an yakuuna inuu kuu ahaada laka adiga midlu mulki melikin min muluuki dunya boqor boqorada adduunka wax uu haystay wax la mid ah haddii jannada lagaa siiyo ma ku qancaysaa raalli ma ku tahay fayaquulu wuxuu leeyahay radiitu rabbi rabbiyow raalli baan ku noqonaya raalli baan ku ahay fayaquulu ilaah wuxuu leeyahay laka daalika kaasaa kuu sugan boqor adduunka intuu haystay oo kale ayaad jannada ku leedahay wa miluhu wa miluhu wa miluhu intaa in la eg iyo in la eg iyo in la egna waad leedahay fayaquulu fi lkhaamisati markii shanaad ayaa wuxuu leeyahay radiitu rabbi rabbioo raalli baan ku noqday fayaquulu ilaah wuxuu leeyahay haadaa laka intaasaad leedahay wa cashratu amhaalihi tobolaabkiisana waa lagugu sii daray walaka waxaa kuu sugan ood leedahay mashtahad nafsuka waxay naftaada ishtihaysay jeclaysato waladad ay ku qaboobsato caynuka indhahaaga fa yaquulu wuxuu leeyahay radiitu rabbii rabbiyow raalli baan ku noqday waa qofka ugu hooseeya qaala wuxuu yidhi nebi muuse rabbi fa aclaahum mansila kaa haddii kii ugu hooseeyey uu yahay kan ugu korreeyay xagga mansiladana waa intee qaale wuxuu yidhi ilaahay ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwii waaye aradtu aan doonay kharastu macnaha aan doonay waayo kuwaasi waa kuwii aan aniga la doonay wixii aan siin lahaa kharastu waan tallaalay karaamatahum karaamadooda wixii ay lagu karaamayn lahaa biyadii gacanteedaan ugu beeray wa khatamtu calayha waan u qariyey falam tara caynun indhama arkin walam tasmac udunun dhega ma maqlin walam yakhtur calaa qalbi basharin bani aadam qalbigiisana kuma soo dhicin rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi innii anigu la aclamu waxaan ogahay aakhira ahli ahlilnaari ahlu naarkan ugu dambeeya khuruujan minhaa ka soo baxaya naarta wa aakhira ahliiljannati ahlu jannakan ugu dambeeyo dukhuulan gelahaya aljannata jannada ninka ugu dambeeye naarta kasoo soo baxay macnaha ka soo baxay naarta ee ugu dambeeye jannada gelaya rajulun waa nin yakhruju ka soo baxaya min annaari naarta xabwan gurgurashu markaa uga soo baxaya asoo zaxfi ahoo birada ku siqaaya wuu ka soo baxayaa naarta fayaquulu allahu caza wajalla ilaahay baa wuxuu ku leeyahy lahu asagii idhab bax ee fadkhul iljannata jannada gal waa ninkii ugu dambeeyey bax jannada gal fa faya'tiiha wuu imaanayaa jannadii fayukhayalu ilayhi waxaa loo malagelinayaa annahaa ayadu malaa inay buuxdo wax buuxdaa looga dhigayaa fayarjicu wuu soo noqonayaa ilaah u soo noqona fayaquul wuxuu leeya yaa rabbi ilaahayo rabbigeeyow wajadtuhaa waan helay jannadii malaa inay buuxdo ayadoo malaa ahoo buuxdaan arkay xaggee ka galaa fayaquulu allahu casa wajala ilaah wuxuu ku leeyahay lahu ninkii idhab warbaxee fadkhul gal macnaha gal baa la leeyahay fadkhul fayaatiiha wuu imaanayaa fayukhayalu waxaa loo malagelinayaa mar labaad ilayhi xaggeeda annahaa ayadu inay ay tahay mid buuxda inay buuxda fayarjicu waa soo noqonaa haddana fayaquulu wuxuu leeyaha rabbi wajadtuhaa waan helay malaan ayada oho buuxdaa fayaquulu allahu casa wajalla ilaa wuxuu leeyahay idhab baxe fadkhul iljannata jannada gal warbax jannada gal fa inna laka waxaa kuu sugan midla addunyaa adduunka wax la eg iyo wa casharata amhaaliha tobanlaabkeeda adduunka iyo tobanlaabkiisaa kuugu sugan ow amase wuxuu yidhi ina laka mila casharati amhaali dunyaa masalka adduunkaoo toban ah ayaa kuu sugnaaday fa yaquulu wuxuu leeyay ataskharunii ilaah ma igu jeesjeesaysaa ilaahoo ma igu ciyaaraysaa buu leeyahay ow amase tadxaku bii ma igu quslaysaa wa anta almeliku adoo boqorkii ah meesha waaba buuxdaaye ba tobanlaab adduun ka qaado see ku dhici kartaa ma igu jeesjeesaysaa ilaahay qaala wuxuu yidhi falaqad ra'aytu qaalada waxaa wata raawiga xadiidka wariyaye falaqad ra'aytu rasuula allah rasuulkii allaan arkay sala allahu calayh wasalam daxika qoslay rasuulkii oo qoslay xataa badad ilaa ay bannaanka timid oo ay soo muuqatay nawaajiduhu nawaajidyaalkiisa anyaabaha iyo miciyaalkaa loola jeedaa ama goosdambeedkana waa la yidhaahdaa ilaa nebigoo meesha aan arkay fa kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdaa daalika adnaa waa midka ugu yar ahliljannati jannada ehelkeeda mansilatan xagga mansilada iyo degitaanka muttafaqun calayh kaasaa ugu hooseeya wacan abi muusa ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi lilmu'mini qofka mu'minkaa fi ljannati jannada wuxuu ku leeyahay la khaymatan teendho oo min lu'lu'atin luluah waaxidatin ee keliya mujawafatin oo xordan buu markaa ku leeyahay mujawaf ah tuuluhaa dhararkeeda fi samaa'i xagga kore sittuuna maylan lixdan meel buu jiraa lilmu'mini qofka mu'minkaa fiiha jannada gudaheeda ahluuna ehelaa u joogaa waa xuuralceen yaalo yatuufu calayhim almu'minu qofka mu'minka wuu tawaafayaa marka xaasaskiisii meesha u joogay ayuu isku soo marayaa falaa yaraa bacduhum bacdan qaarkoodna qaarka kala arki maayo falaa yaraa bacduhum bacdan waa waasictinimada ay leedahay say u kala fog yihiin asturka ilaa subxaana wa tacaala uu dhex yeelay xikmadda iyo wanaagga meesha ku jira muttafaqun calayh almiil waa sittata aalaaf diraac waa lix kun oo dhudhun ayaa markaa loola jeedaa xagga kore ayay markaa usii tahay wa can abi saciidin qudriya can اnabiy sal اllah alيh wasalam qaala wuxuu yidhi inna fi ljannati jannada gudaheeda la shajaratan geed baa ku yaala yasiiru uu ku soconaya alraakibu ninka raakibka ah ee faraska saaran aljawaadu alraakibu ninka raakibkaa aljawaadu almudammaru raakibu aljawaadu faraska saaran almudammaru la baahiyey faraska marka la rabo in la tababaro si fiicanna ee uu u ordo baahidaa laga badiyaa ilaa boggiisu isku dhego mudammar waa mid bog duuban assariica ee deg dega badane aad u ordaa mi'ata sanatin boqol sanuu ku soconaa geedka hoostiisa hooskiisa laa yaqtacuhaa mana goynaayo boqol sano markuu socdo weli hooskii wuu sii jiraa muttafaqun calayh wadillin mamduud waa meeshuu ilaahay ka yidhi waar la taagay e, warawayaahu waxaa lagu wariyey fi saxiixayn aydan sidoo kale waxay wariyeen min riwaayati abi hurayra qaala inuu yidhi nebiga yasiiru raakibu qofka faraska saara wuu soconayaa fii dillihaa hooskeeda mi'ata sanatin boqol sano maa yaqtacuhaa mana goynaayo wa canhu can اlnabiyi sala اllahu calayh wasalam qaala ina ahla aljannati jannada ehelkooda layataraa'awna way is-arkahayaan layataraa'awna manaha way istustusinayaan macnaha layataraa'awna ahla algurafi qowladaha ehelkooda min fowqihim xaggooda kore kamaa tataraa'awna alkawkaba siday xidigu isku tustusiyaan adduriya iftiinka badan alqaabira ee haray fi lufuqi jihada qaabirka ku noqday qaabirka macnaha dhacay ee daahibkee samada waaye fi lufuqi oo min almashriqi aw almaqribi mashriq iyo maqrib ah liyatafaaduli maa baynahum waa sida inta dhexdooda ay u kala fadli badan yihiin macnaha qofka hadda dhulka jooga xidiga kor jooga ayuu dadka tusinayaa saasoo kale ka kale wuu ka sii sarreeyaa ka kale macnaha qof kasta si isaga tafaadulsan yihiin qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii allow tilka manaasilu alambiyaa taasi guryaha nebiyada miya laa yabluquhaa uusan gaari karin hayruhum hayrkooda qaala rasuulku wuxuu dhahay balaa maya waaladii macbuudkii nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye rijaalun waa rag aamanuu billaahi ilaahay rumeeyey wa saddaquu almursaliina mursaliintana aaminay oo rumeeyey muttafaqun calayh dadka meeshaa qore sida xidiga dadku ay farta ugu taagayaan guryahooda waa rag ilaahay iyo nebiga rumeeyey sala allah calayh wasalam wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi qaal rasuulkii alla wuxuu yidhi laqaabu qawsin laqaaba qawsin qaansanuskeed ama qaabkeeda oo fi ljannati jannada dhex ah ayaa khayrun ka khayr badan mima tatlucu calayhi shamsu waxay qoraxi u soo baxdo aw taqribu amay u dhacdo muttafaqun calayh qaansada waad aragtay nuskeeda in la eg haddii lagaa siiya jannada adduunka iyo waxay qoraxi u soo baxdo ay u dhacdo intaasaa ka khayr badan waay wa can anas ana rasuul allahi qaala ina fi ljannati jannada suuqan suuq baa ku yaala ya'tuunaha way imaanayaan dadkii ahlu jannaha ah kulla jumcatin jumco kasta jumco walba meeshaa laysugu imaanayaa fatahubbu riixun riix baa waxay ka soo kacaysaa dabayl waxay ka soo kacaysaa ashimaali dhanka shimaal dhanka shimaal ama waqooyi baad dabayl ka imaanaysa fataxtuu waxay ku daadanaysaa fataxtuu waxay ku fardhismaysaa dabayshii fii wujuuhihim wejiyaashooda iyo wa hiyaabihim dharkooda ahlu jannaha marka jannada la galo meel suuq ahaa jirtoo laysugu imaanayo dumarkii waxaa looga soo tegayaa jannada raggii baa meesha imaanaya dabayl baa soo kacaysa wejigooda iyo dharkooday ku firdhismaysaa fayasdaaduuna waxay siyaadsanayaan xusnan qurux iyo wa jamaalan fiicnaan xusnan wanaag iyo wa jamaalan qurux jimco walba markay tagaan dhallinyaranimo ee qurux jamaal unbaa mar kasta usoo siyaadaysa wa fayarjicuuna waxay u soo noqonayaan raggii markay soo dhammaystaan tamashaadkoodii ilaa ahliyihim eheladoodii xaasaskiyaa loo soo noqonayaa waqad isdaaduu ayaguna waxay siyaadsadeen xaasaskii ayagoo meeshoodii jooga xusnan iyo wa jamaalan fayaquulu lahum waxay u odhanayaan ahluuhum eheladoodii intay yaabaan war warsaad idinkaga tagnay mabatiina maxaa dhacay wallaahi laqad asdadtum ilaahay baan ku dhaarnay waxaad siyaadsateen xusnan wa jamaalan wanaag iyo qurux intaan idinka maqnay fa yaquuluuna xaasaskiina waxay leeyihiin wa antum wallaahi idinku xataa ilaahay waan ku dhaaranaye laqad isdadtum waxaad siyaadsateen bacdanaa gadaasheena xusnan wa jamaalan rawaahu muslim baa xadiidka wariyey sanadba sanadka ka dambeeya adduunka qofka cumrigiis wuu sii soconaa qofka wuu sii bedelnaa qofku waa sii nusqaamaa laakiin aakhirada sanadba sanadka ka dambeeya quruxdii iyo wanaaggii wuu sii ziyaada macnuhu waa sidaa wa can sahl bin sacad ana rasuula allahi sala alla calayh wasalam qaala wuxuu yidhi ina ahla aljannati jannada ehelkeeda layataraawna way fiirsanayaan algurafa qowlado oo fi ljannati jannada ku dhex jira dhan jannada ku dhex sugan kamaa tataraa'awna say isku tutusyaanay u fiirsadaan alkowkaba fi asamaa'i xidiga cirka saaran muttafaqun calayh wa canhu qaala wuxuu yidhi shahidtu min alnebiy nebigaa waxaan la xaadir oon goobjoog la ahaa majlisan gole la fadhiyey wasafa fiihi aljanna jannada ayuu sifeeyey xata intahaa ilaa uu soo gaaray ama uu dhammeeyey uma qaala wuxuu yidhi fii aakhiri xadiidihi xadiiskiisa dhammaadkiisa fiiha jannada waxaa ku jira maa laa caynun ra'ad waxaan indha arkin walaa udunun samicad dhegana aan maqlin wala khatara aan ku soo dhicin calaa qalbi bashar bashar qalbigiisa uma qara'a wuxuu akhriyey rasuulka tatajaafaa way dheeraatay oo waxay ka fogeeyeen junuubum dhinacyaalkooda cani almadaajici meelihii ay jiifeen ilaa qowlihi tacaala laga gaaro falaa taclamu nafsun naf ma oga maa ukhfiya lahum wixii loo qariyey oo min qurati acyunin ilqaboobsi ah rawaahu lbukhaariinu can abi saciid iyo waabi hurayra radia allahu canhuma ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi idaa dakhala ahlu ljannati ahluljannuu hadday jannada galaan idaa dakhala ahlu ljannati aljannata yunaadii waxaa naadinaya munaadin mid dhawaaqaaya wuxuu leeyahay inna lakum waxaad leedihiin an taxayaw inaad noolaataan falaa tamuutuu abadan weligiin dhiman maysaan wa inna lakum waxaa idiin sugnaadood leedihiin an tasixuu inaad caafimaadaan falaa tasqamuu ma jiranaysiin abadan weligiin wa inna lakum waxaa idiin sugnaadood leedihiin an tashibuu inaad shaab ahaataan inaad dhallinyarowdaan macnaha falaa tahramuu ma gaboobaysaan abadan weligiin wa inna lakum waxaa idiin sugnaatay an tancamuu inaadan dhibtoonin macnaha inaadan dhibtooninoo nimcaysataan falaa tab'asuu abadan weligiin dhib arki maysaan mana baas arkaysaan rawaahu muslim baa xadiidka wariyey wa can abi hurayra radia allahu canhu ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi ina adnaa maqacadi axadikum midka ugu hooseeya makaanu fadhiga axadkiin oo min aljannati jannada waxa waaye an yaquula lahu in loo yidhaahdo qofkaa tamanna wax sheego waa ninka ugu majliska yar jannada wax laysi siiyo ninka ugu yar maxaa rabtaa baa la leeyahay fayatamanaa wuu sheeganayaa wuu tamaninayaa wayatamanaa wuu sheeganayaa fayaquulu lahu ilaa wuxuu u leeyahay hal tamanayta ma dhammaysay ma taminaysay fayaquulu nacam haa fayaquulu lahu ilaah wuxuu leeyahay fa inna laka waxaa kuu sugan maa tamannayta waxaad tamanisay ood sheegatay wa milahu macahu intaa leegna waa lagugu daray rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can abi saciidin alqudriy anna rasuul allahi qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay casa qaalib ahaa oo wajalla weynaaye yaquulu liahli ljannati jannada ehelkeeda wuxuu ku leeyahay yaa ahla aljannati jannada ehelkeediiyow fayaquuluuna waxay leeyihiin labayka rabbanaa wasacdayka hee rabbiyow ku ajiibnay wasacdayka waxay ula jeedaan ijaabatan bacda alijaabaan ku ajiibnay ilaahayow waalkhayru fii yadayka khayrkana gacmahaaguu ku sugnaaday fayaquulu ilaah wuxuu leeyahy hal radiitum raalli ma noqoteen waxaan aan idinsii ma ku qanacdeen fayaquuluuna waxay leeyihiin wamaa lanaa laa nardaa yaa rabbana maxaa noo sugnaaday oo aan raalli u noqon weynay rabbiyow waqad actaytanaa waxaadna siisay maa lam tucdi waxaadan siinin axadan qofna oo min khalqika khalqigaaga ka mid ah fayaquulu wuxuu odhanayaa ilaahay alaa uctiikum ma idin siiyaa afdala min daalika ka wax ka fiican kan hadda aad haysataan wax ka fadli badan fayaquuluuna waxay leeyihiin wa ayu shayin maxaa afdalu ka fadli badan min daalika midkan wax kan ka fadli badan maa jira fayaquulu ilaah wuxuu leeyahay uxilla waxaan idin macnaha uxilla lakum uxilla waxaa idiin xalaal noqday calaykum korkiina ridwaanii raadi ahaashadayda falaa askhadu ma idin xanaaqayo ma idin caroonayo calaykum korkiinna bacdahu ka kadib ama maanta wixii ka dambeeya abadan weligiin muttafaqun calayhi macnaha jannada iyo raadi ahaashada ilaahay raadi ahaashada ilaahay baa wey subxaana wa tacaala jannada markii laga soo sheekeeyey buu ilaah yidhi wa ridwaanun min allaahi akbar raadiahaanshada ilaahay ka weyn subxaana watacaala wax kastoo lagu siiyo haddaan raalli lagaaga ahayn faa'iida ma laha wax waxaa jira qudhima la dhaho waxbaa lagu siiyey guri baad joogtaa wax kasta laakiin waa lagu weji bedelayaa raalli lagaaga ma aha waa lagugu kor hadlayaa maxaa ka fiican waxaa ka fiican galaas biyo ah adool inta lagu siiyo raalli lagaaga yahay wax kastoo raashin ah qol fiicana ah keligaa lagu siiyey wax walba laakiin maantoo dhan dadkii wax ka hadlaayaan waxbaa lagaa sheegaya raalli lagaaga ma aha shayga raalliga lagaaga yahay ayaa wax kasta markaa ka fiican waaye wa can jariir bni cabdillaahi qaala kunnaa waxaanu ahayn cinda rasuuliillaahi rasuulka alla agtiisa sala allahu calayh wasalam fa nadara rasuulku wuxuu fiiriyey ama uu eegay ila alqamari dayaxii xaggiisa leylata albadri asagoo badri ah waa habeen afariyo tobanaad wa qaala wuxuu yidhi innakum adinku satarawna rabbakum rabbigiin waad arkaysaan ciyaanan si ciyaan ah baad u arkaysaan macnaha waxaa loola jeedaa si basiiro ah oo cad ayaad ilaahay u arkaysaan subxaanah wa tacaala kamaa tarawna saad u arkaysaan oo kale hada alqamara dayaxan ee kan ah dayaxan saad u arkaysaan oo kale ayaad ilaahay u arkaysaan subxaanah wa tacaala sida dayaxan aad u arkaysaan oo kale ayaad ilaahay u arkaysaan subxaanah wa tacaala saasuu markaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam idinka waad arkaysaan rabbigiin oo waxaad u arkaysaan si cayaan ah saad u arkaysaan oo kale haada alqamar laa tudaamuuna mana isku ciriirinaysaan oo ma isku dhibaysaan fii ru'yatihi aragtidiisa muttafaqun calayhi wax dhib ah oo aad kala kulmaysaan ma jiro ilaahay si cayaan ah oo cad ayaad u arkaysaan marka wax dhibaato ah iyo wax ciriiri ah oo aad kala kulmaysaan aragtida ilaahayna ma jira subxaana wa tacaala muttafaqun calayhi wa can suhayb radia allaahu canhu ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi idaa dakala haddii ay galaan ahlu ahluuljannati jannada ehelkeeda aljannata jannada yaquulu allaahu ilaah wuxuu odhanayaa tabaaraka qeyrkiisa batay oo wa watacaalaa sarreeye wuxuu ilaah ku leeyahy ahlu jannihi turiiduuna shay-an wax ma rabtiin turiiduuna ma doonaysaan shay-an shay ma u baahan tihiin asiidukum aan idinku siyaadiyo mar walba ilaah subxaana wa tacaala wuxuu ula imaanayaa wax ayaga ka sii raalligeliya oo sii qanciya markaasuu ilaah wuxuu leeyahay ahlu janoy ma rabtiin wax kale oo aan idinku siyaadiyo fa yaquuluuna waxay odhanayaan alam tubyad miyaadan caddaynin ilaahayo alam tubyad wujuuhanaa wejiyaalkeenna sowma caddaynin ilaahayow alam tudkhilanaa miyaadanna gelinin aljannata jannada oo watunjina sow nagama korinin min annaari naarta naartana sow nagama korinin ilaahayow maxaa kaloo noo siyaadinaysaa waa waxa kale oo naga maqan maxaa waaye fayakshifu wuxuu furayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala alxijaaba xijaabkii ayaga iyo asaga u dhaxeeyey fama uctuu lama siinin ahlu jannahoo lama siiyo shay-an shay axabba looga jecel badan yahay ilayhim xaggooda min annadari daymada ilaa rabbihim rabbigood ay eegayaan subxaanah wa tacaala wix aragtida ilaahay subxaana wa tacaala shay wax walbo ay haayeen ay faraha intay ka qaadaan ayay saa markaa u fiirinayaan ilaahay subxaana wa tacaala wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira rabbigood ayna markaa fiirinayaan qaala allahu tacaala ilaahay sarreeye wuxuu yidhi ina aladiina kubii aamanuu rumeeyey wa camiluu asaalixaati camal wanaagsan samaystay yahdiihim rabbuhum rabbigood wuxuu ku hanuuninayaa biiimaanihim iimaankooda tajri waxaa dareeraya min taxtihim hoostooda alanhaaru webiyaalo fii jannaati naciim naciimada jannadeeday ku dhex sugan yihiin dacwaahum ducadooda wicitaankooda fiiha jannada gudaheeda subxaanaka allaahumma waaye markay rabaan in wax loo keeno subxaanaka allaahumay leeyihiin wa taxiyatuhum salaamtooda fiiha jannada korkooda dhexdeeda isku salaamayaanna salaamun waa badbaadiye nabadgeliyo wa aakhiru dacwaahum ducadooda midda u dambayso raashinka markii la rabaa ay rabaan in laga qaadanaa an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina ilaahay baa mahad iskaloo caalamiinta rabbigood ah saas waaye ayuu ilaah yidhi subxaanah wa tacaala alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iskale alladii allihii hadaanaa nagu hanuuniyey lihaada midkan wamaa kunnaa ma aanan ahaan lahayn linahtadiya kuwa ku hanuuna lowlaa an hadaana allaahu hadduusan ilaahay nagu hanuunin lahayn laakiin caawa annagaa mudan inaan dhahno alxamdu lilaahi aladii hadaana lihaada wamaa kunnaa linahtadiya lowlaa an hadaana allaahu ilaahay baa mahad iskale nagu hanuuniyey hadduusan nagu hanuunin lahaynna ma ahaan lahayn kuwa markaa ku hanuunaa ayaddaasuu imaamku ku soo qatimay asagoo ula jeeda inuu ilaahay u mahdiyo rabbi ku hanuuniyey annagana saasaan mudan nahay oo annagaa kaga mudan inaan markaa sidaa dhahno dhowr jeer alxamdu lilaahi aladii hadaana lihaada wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allahu baabka uu ku soo gebagabeeyey waa baab cajiib badan waxa muttaqiinta jannada loogu diyaariyey muxuu ula jeedaa wuxuu ula jeedaa haddii intii aan soo marnay oo kale aan soo marno ikhlaas baana loogaga soo bilaabay haddaan ikhlaas la nimaado towbaa lagu xijiyey haddaan toobo la nimaado taqwo run alla ka cabsi muraaqabo saasaa loo soo waday deriskoo la ixsaan falo waalidka fadaa'ishii baan soo marnay akhlaaq xumidii baan alla ka reebay saas haddii qofku uu saa u soo socdo aakhirkiisa wuxuu ahaanayaa iyo gebagabadiisa waa jannada xadiidkuu ku soo qatimay imaamku muxuu yahay waa aragtida ilaah subxaana wa tacaala haddaad wanaaggan soo marto oo saa aad wax u soo samayso oo waxaa lagu amray aad saa u soo wado gebagabadaada waxay noqon doontaa inaad ilaahay aragto subxaana wa tacaala rabbi aragtidiisana lagugu arsuqo rabbi aragtidiisana marka aad hesho waa gebagabadii xadiiska lagu soo bilaabaa inama alacmaalu binniyaad niyo fiican haddaad la timaado diinta aad ku barato khayrkii wanaagga xumaantaad ka tooba keento rabbi aad aaminto khayrkii taacada aad ku socoto saad u soo socoto gebagabadaada waxay noqonaysaa adoo jannada ku jira inaad ilaahay aragto kitaabku waa kitaab cajiib badan buu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala qof allaale qofkii uu ugu kaalmeeyo akhrintiisii barashadiisii xifdintiisa iyo tafsiirkiisana khayr badan ayuu gaari doonaa in shaa allahu tacaala sida aan muqadamada ku soo qaadanayba waxaa ku jirtay kitaabku inuu ahaado qofkii ku camal falaa saa'iqan mid u kaxeeya jannada alle kana ilaaliya xumaanta iyo waxyaabaha kale taasaa marka kitaabka muqadamadiisa markaa ku jirtay riyaadu saalixiin waa dadka saalixiinta beertoodii waa dadka saalixiinta beertii waxyaabay guran lahaayeen way kaaga filan tahay wax walba xaaladaha aan soo marnay iyo in allaale intaan kitaabka soo wadnayba waxaan ku dhex jirnay akhlaaq wanaagsan inuuna tusaaleeyo wax ilaahay jecel yahay inna la baro wuxuu ilaahay nacab yahay inna loogaga digo saan u soomi lahayn saan u salaadi lahayn saan mataqaana qur-aan u akhrin lahayn saan isu salaami lahayn saan u safri lahayn wax walba oo kitaab oo qofka macaamishiisa adduunka ku suganna saasuu markaa ugu jiray mar badan iyo ka badan baan leenahay alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wamaa kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allahu ma ku toosnaan lahayn mana akhrin lahayn mana dhammayn lahayn hadduusan ilaahay towfiiqda iyo wanaagga markaana waafajin lahayn akh walba iyo ukhto walboo wax kaga anfacana waxaa rabbi subxaana wa tacaala uga weydiinaynaa ama aan ka baryaynaa ama aan ka codsanaynaa duco shiiqa kitaabka qorayna loo duceeyo annagana dhan aansu wada duceyno in allaale inta waalidiin ahna loo wada duceeyo taana waxay ka mid tahay waxyaabaha khayrkii wanaagga markaa lagu gaaro akhrinay oo dhammaynay rabbi waxaan ka baryaynaa kuwii ku dhaqma oo ku camalfalay inuu ilaahay naga dhiga subxaana wa tacaala wax allaale wixii aan ka qaladnay xagga akhrinta xagga fasiritaanka xagga ku dhawaaqidda xagga shaqalka wax allaale wixii sidii loogu talagalay aanan ula imaanina fa min nafsinaa shaydaan bay ka ahaatay ilaahayna beri buu ka yahay subxaana wa tacaala waxaana ka baryaynaa inuu markaa naga saamaxo nagana cafiyo subxaana wa tacaala wax allaale wixii sidii loogu talagalay aanu asiibnay muddadii dheereed ee kitaabku noo soo socday xagga xifdinta xagga akhrinta xagga tafsiirinta xagga shaqalka iyo sida uu yahay wix allaale wixii sidii la rabay aan u keenaynaa ma aha caqligeenna garaadkeenna cilmigeenna laakiin waa tawfiiq min allaahi waa waafajin ilaah subxaana wa tacaala rabbiyaa ku mahadsan waxaanana ka baryaynaa sawaabteeda iyo ajirkeeda inuu ilaahay naga siiya subxaana wa tacaala kitaabkii meeshaas uu ku dhammaaday riyaad saalixiin ilaah subxaana wa tacala waxaan ka barina xaqeenu na waafajiyo taacadii diintiinu ilaahay nagu sugo subxaana wa tacaala ummad khayrka iyo wanaagga ku dadaashoo jecel inuu rabbi naga dhigo subxaana wa tacaala beertaa dadkaa saalixiinta kuwa daaqa oo gurtana inuu ilaahay naga dhigo wax allaale waxiisaa u socday kitaabka khayrkiisa iyo wanaaggiisa habkii loo soo waday ayaan soo wada akhrinay iyo markii gebagabadii la yidhi rabbi baa la arkayaa oo rabbi uu yidhi subxaana wa tacaala maxaan idinku siyaadiyaa maxaa idin siiyaa waa soo dadaasheen waad iga cabsateen waad towba keenteen waad khayr samayseen waad dukateen waad sakayseen wax allaale wixii khayr waad samayseen jannaad ku jirtiine maxaan idin siyaadiyaa oo aad rabtaan oo ay dheen ilaahu miyaada wejigeenna caddaynin naar soownagama korinin janno soownama gelinin axad waxaadan siinin baadna siiseen maxaan kaloo dalbaynaa ilaah wuxuu u fayday dadka xijaabkii u dhexeeyey subxaana wa tacaala ma jirin shay ay kaga farxad badan yihiin ahlu jannuhu aragtida ilaah subxaana wa tacaala kuwaaba la arkinba oon la tusayninba oo wejigooda lagu afgembiyaa naarta jahanama waciyaadu billaahi rabbiga xaqa waxaan weydiisanaynaa khayrkii wanaagga inuuna waafajiyo inta xanuunsan caafimaad taama allah siiyo inta dhibaataysa dhibka allah ka qaado inta qurbaysan qurbada allah ka faydo in allaal inta xaqii diindoon ah ilaahay ha u fududeeyo inta sharta jecel ilaah subxaana watacaala ha ka soo xijaabo oo xaqa ha tusiyo inta xaqa jecel allah u saacido allah ku kaalmeeyo in allaala inta muraad leh muraadkoodu khayr raqiiq ah ilaahay ha u soo qiro sharci shaytaanna ilaahay ha naga xijaabo allahuma balliqna ramadaan allahuma balliqna ramadaan allahuma balliqna ramadaan baa soo dhowey ilaahay kuwii gaargaara kadibna dembi dhaafkii naarka xorayn ka hela ilaahi ha naga dhigo subxaanahu watacaala wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu watacaala aclam